بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى واحتج بقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فدل على أنه لا منزلة للمكلف إلا هذين وكذلك قوله تعالى قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر qolihii wacidiyada ahaa ee qabay ruuxii macsiyo ku dhaca inuu gaaloobay adiladeediibay adiladay daliishadeen shubahaadkoodaba sheekhu soo waday xagganna uu ka jawaabahayay waxtaja wuxuu xujaystay mukhaalifku biqowlihi tacaalaa waxtaja ay fii takfiiri alcaasi wa saaxib alkabiiru u jeedaa biqowlihi tacaala buu xujaystay ina haddaynaahu sabiila annagaa waddada ku hanuunnay aadamaha iyo basharka xaala kownii imaa shaakiran wa imaa kafuuran marka imaa shaakiran ay mu'minan asagoo marka ilaahay ku shukrinayo mu'mina ama gaal ah fadalla wuxuu tusay dheheen qowluhu tacaala ayaddu waxay tustay calaa annahu laa mansilata lilmukalafi mukalafku inuusan lahayn boos iyo darajo ilaa haadeen labadaa mooyane shukri iyo kufr inuu shaakir noqdo mu'minah iyo kaafir noqdo wax udhexeeya ma jiray dheh wakadalika qowluhu tacaala baa mid ah qaala wuxuu nabiy llaahi sulaymaan falamaa ra'aahu mustaqiran cindah qaala min fadli rabbii kani waxaa weeye carshigii laga keenay biarfati cayn lagu keenay ilaahay fadligiisi weeye fadli dheeraada iyo nicmo rabbii siiyey wuxuuna saa rabbi u yeelay liyabluwanii a ashkur am akfur rabbi inuu imtixaano i jarribo inaan balla shukriyo iyo inaan ka abaaldhaco shukrigii laygu lahaa labada aayadood waxay tusahayaan bayn ruuxu ima an yakuuna shaakiran mu'minan xaqiiqiyan wa ima an yakuuna kaafiran warkooda halkaasuu yuu dhacay wuxuu idhi sheikhu waljawaab ana alfaasiqa faasiqu laa yamtanicu ma reebano an yakuuna inuu noqdo shaakira ruuxa muslimka ee caasiga ah xaggana sukanaya soomahaya salada xaggana macaasida ku dhacaya shaakir wey ayib falaysa huwa bikhaarijin can hadayn اlamrayn labadaba muusan ka bixin bimacnaa shukrigii muusan ka bixin buu ujeeda labada mid buu ka baxo dee kufrigii buu ka baxay laakiin kii kaluusan ka bixin buu ujeeda lianna iqdaamahu cala الzina dhicidda uu zinada ku dhacay ama uu ku dhiiraday iyo wlqatli dilka ruux uu dilo bihayri xaqin laa yukhrijuu ka saari maayo ruuxa muslimkaa min kownihi shaakiran linicamihi inuu yahay mid ka mahadnaqa ilahay nicmooyinkiisa لأنa أxad الأmrayn labada arimood mid ka mid a laa yunaafi الآakhra ka kale ma diidahaya labada arimood waa maxay iimaanka iyo macsiyada isma anfinhayaan wey waxa is-anfiye isburiya waxaa weeye kufriya iimaan amaa macsiyo iyo dambi iyo iimaan isma buriyaan wa isnaaqusiyaan asluliimaan ma anfoobahayu sheekhu ujeeda waxtaja wuxuu xujaystay mukhaalifka oo haddana u xujaystay in caasiga iyo saaxibu kabiiraha la tagfiiranayo bqowlihi tacaala bay muctasiladu iyo khawaarijtu u daliishadeen walilaahi cala اnnaasi xiju اlbeyti man istaطaca ilayhi sabiila wman kafara faina allaha haniyun can اlcaalamiin fadalla wuxuu tusay dhaheen qowluhu tacala aayaddu waxay tustay calaa ana tarka alxaji kufrun xajka ka tegidiisu inuu gaalnimo yahay xajkuna waa waajib waajibaadko dhan baa lamiday marka ku leeyihi mar haddii waajibkii oo xaj ah ka tegidiis gaalnimo noqday waxaa la mid ah waajibaadka kale oo dhan halkaasay u jeedaan waljawaabu waxaa weeye jawaabtu annahu maxmuulun waxaa lagu xambaarahaya waman kafarada lagu xambaarahaya calaa jaxdi اliijaabi lilxaji xajka waajibnimadkiisa ruuxii diiday baa gaal ah laakiin ruuxii ka tegay kaafir ma aha isagoo aaminsan inuu waajib yahay ruuxii marka hawe iyo kaslaannimo iyo cajis iyo naf qaadatay iyo shayطaan dartii oga tegey kaasi ma gaaloobahayo wa hada huwa الظaahir buuri kaasna waa sidaa daahirka daahir ma aha daahir ma laakiin <clears throat> waxaa ku filan inuu yidhaahdo eh, arkaanta eh, iimaanka eh, arkaanulislaamka shanta ah, mid walba ka tegiisa inuu kufriya jamaca min asalaf baa qabta marka maxalunisaaciga inaa daaya inu dhaawo yacni masaladan waxaan isku haynama macsiya ka tegiddeedu mise waa kufriba mise waa kufri khilaafka waa khilaaf xataa u dhexeeya fii daakhili asxaabi alxadiid fii daakhili asalaf الsaalix man taraka الsalaaة اlwaajiba aw mxuu ahaayey الzaka aw mxuu aha الsawm aw اlxaj camdan min hayri cudur ruux oga taga inuu kaafir yahay jamaca min aslf baa qaba min aلصaxaabati wالtaabiciin marka waa khilaaf usari ah oo xataa u dhexeeya bayna slf الsaalix marka aayaddu halkaaba in loo daayo baaba ka fiicoon la yidhahda ninkii xajka ka taga kas ooga taga min hayri cudrin waa kaafir cumar baana sidaa ku tegey ayb iyo jamaaca min الtaabiciin dhiban ba lahaa لأنa اladii taqadama iijaabuhu لأnnahu اladii taqadama iijaabuhu u jeedaa yacni wixii soo hormaray wuxuu ahaa iijaabki walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyti baa la yidhi ilahay wuxuu ku leeyay bini aadamka inay beytka ilahi u qasdaan wujuuban ba ogu leeyahay waman kafara hada اlwujuub aw hada اliijaab buu sheekh isagoo ku awilhaya ilan wailahi cala الnaasi xiju اlbeyt baa la soo yidho ilzaam iyo iijaab ah ilaahay aadamaha wuxuu ku leeyahay inay beydka ilahay u xajiyaan oo xajiyaan ninkii awoodi kare jidnimo u kara idan iijaabkii asagae laga soo hadlahayey ayay aayadu qaybteeda dambana ka hadlaysaa wadaadku saasuu leeyahay laakiin waxaa ka fiican aayadda muxulizaca laga saaro fawajaba waxaa waajibay buuhi an yakuuna daalika jaxdiga iijaabka la diido kufran bima awjaba calayh an yakuuna daalika tarkigaas way ama jaxdigaas inuu yahayaa cadaatay buu i kufran kugaalow bimaa shayga awjaba caleh rabbi uu ku waajibay ruuxii xajkii markaasi dafiray waajibnadkiisi yubayinu sixata haada taawiilka anugu aan maray inuu fayowya waxaa tusahaya oo gar yahay annahu laa faa'idata litakhsiisihi اlxaja bidalika wagayri min aaacaati idaa tarakahu kufran cindah wuxuu yihi marka yubayinu sixata haada annahu laa faa'idata faa'ida kuma jirto litakhsiisihi اlxaja bidalika in xajka aad ku gooni yeesho kufriga iyo takfiirinta wax faa'iidaa ah kuma jirto ayib adiga ilan waxaad qabtay xajku wuxuu ka tago waa kaafir aayadduna kufri bay ka hashay ka hadashay baad yaad qabtay haddaad khaariji tahay ama waciidi tahay wagayru min الطaacaati ida tarakahu kufran cindahu ay kufrun cindahu ama kafara baad ficnaan lahayd meesha xoogo cibaara qaliqa ninka waciidiga ah طaacaadka iyo waajibaadka kale haddii laga taga inay gaalnimo tuu qaba xajka in laga taga inuu gaalnimo yahu qaba marka in la kala qaadaba ma aha wey aayadduna xaj basay ka hadashay in aayaddu xaj ka hadashay waxay na tusaysaa in ta'wiilka anagu uu saxan yahay buu ku yidhi oo iijaab baa laga hadlaya iijaab iyo wujuub baa laga hadlaya jaaxid اlwujuub aw iliijaab baa gaaloobahaya idan waxaa markaa muuqanaysa faa'idaة الtakhsiis laakiin hadday tahay tarkiga keligiibaa kufri ah xajka wax gooni ku ah ma aha buu wadaadku tilmaamaya waciidiguna wuxuu qabaa kullu waajibin oo laga tegey in lagu gaaloobahayo macsiyo walboo lagu dhacayna lagu gaaloobahayo marka laa faa'idata fi الtakhsiis idan taasna marka adugu aa inaad sidaa uu mara wadaadka tiraado iyo inaad aayaddaba marka ka saarto maxalunisaac ah oo tira waaban ogol lahayba ninkii xajka ka taga inuu kaafir yahay daliil khaasana ku yimid oo arkaan اlislaam ayib واxtaja bqowlihi tacaala buu xujaystay wman lam yaxkum bima anzla اllahu faulaa'ika hum اlkaafiruun ninkaan ilaahay kitaabkiisa wax ku xukumin kuwaasi waa kuwa gaalnimada ku xildheeraday alkaamiluuna fi lkufri weeyaan wadaahiru hadaa buu ihi kii waciidiga ahaa aayadda daahirkeeduna yuujib wuxuu waajibinayaa ikfaara a'immati اljawri a'immada xaqdarrada xukunta in la gaalaysiiyo wa haada daahirkanna qowluna sida anagu qabna w haddaan waciidiyannahay buu ku yidhi oo markaa muctasiliya khawaarijnahay sheekhu wuxuu uhi wاljawaabu aayaddaas iyo tii ka dambaysay iyo tii saddexda aayadood bu aayadaha aad ugu dhagaan waciidiyadu fii takfiiri asxaabi اlkabaa'ir wاljawaabu jawaabtu waxaa weeye ana almuraada bitilka aayadda waxaa looga jeedo waman lam yaxkum bima anzla اllah faulaa'ika hum lkaafiruunta waxaa looga dan leeyahay alyahuud yuhuud baa loo dan leeyahay yubayinu dalika in yuhuud laga hadlahayo yuhuud hawshu khusaysa waxaa kutusahaya أنه جل عز ذكره جل, جل وعز ذكر اليهوud ilah يhuudu ka soo sheekeeyoo sheegay faqاala wuxuu hi في ذikrihi fain jaaءuuka faxkم baynahم aw أcrid canهum hadday ku yimaadaan nebi allah ama xukun ama iskaga jeedso إilىa qowlihi tacaalى ba aayaddu socoto وkayfa yuxakimuunaka وcindahum التwraaةu fiiha xukm الlah siday adiga marka nebi alla kugu xukuntamaya ama xukun kugu dhiiban towreed baba haystaano iyagaa kas oga leexanhaye uma qaala bacda dalika intaa kadib rabbi wuxuu yidhi waman lam yaxkum bima anzla اllah faulaa'ika hum اlkaafiruun uma lam yaqطc rabbi muusan goynin dikrahum yahuudi ahli kitaab inuu ka sheekaynayo bal qaala wuxuu uhi wakatabna calayhim fiiha ana الnafsa bالnafs ilaa qowlihi tacaala ba hadalku socday waman lam yaxkum bima anzla اllah faulaa'ika hum الظaalimuun waqafayna calى aahaarihim ayaga waxaan dabagelinoo ku xigay weeye xagga zamanka iyo bictadaba biciise bni maryam idan haddana waxaa la yidhi ree injiilla waxaa laga yidhi waman lam yaxkum bi anzla faulaa'ika hum اlfaasiquun faإida kaanat اlqisaةu qisadu hadday tahay awalaha horaanteeda iyo aakhiraha dabadeedaba xaggeeda dambe yani gebagabadeeda dabayaaqadeeda filyahuudi ay ku saabsan tahay yani fii ahli kitaab buu u jeedaa xumilat calayhim ayagaa lagu xambaarahayaa buui bimacnaa aayaddu waxaad moodaa qaadi abu yacla inay dhibtay marka wuxuu maray inuu yidhahdo waa khaas waxay khaas ku tahay yani ahlu kitaab iyo yahuud yani daahiru nasna inay caam tahay wey waa aayad dhib badan lagu rafaado hadda ka horna markaynu soo marnay kitaab kitaab eh, kitaabu اliimaan eh, labi cubayd inu ahay imaam inuu indhagasheeba ahaaye waynu ka soo hadallaan u malayn aayadda caawana in yaro khulaasaa eh, sideedu mar walbo haddee shubha la soo maro in inta hore la soo celiyo ama la hadla ma wanaagsanee xerta waxaa ku wanaagsan markii baxi la sameeyo ama muxuu ahaayey faa'iide iyo wax la keeno in sideeda loo qabto oon hadda kadib loo baahna in la soo celiyo waxaa muuqanaysa mar walbo munaasabadda aayaddu ay timaaddo in bacdu alab ay codsanhayaan in intii hore lagu soo celiya alcaawna laga hadlo yani hawshaa ma wanaagsano mar haddii wixii mar lasoo sheego ardaygu waa inuu duubo oo qabto asagu hadhowna wax fiidsoho wax ku daro oo masaladaa meel ku dhimato haddii munaasabo walba ay noqotaa la soo celiyo ma wanaagsan waxaan leenahay eh, alimaam qaadi abu yacla siduu yidhi oo in aayadda la waxay khaas ku tahay yuhuud iyo nasaari o ahli kitaab jamaaca min ahlicilmi baa qaba ra'yigu asagu khaas la yahayna ma aha jamaaca min ahli cilmi waxay qabaan aayaddu inay caam tahay fi lmuslimiina wa fi ahli اlkitaab wadaadda waxay qabaan labada hore oo faulaaika hum اlkaafiruun iyo faulaaika hum اaalimuun inay gaali ahlu kitaab ku saabsan tahay aayadda dambe faulaaika hum alfaasiquunna muslimiinta ay ku saabsan tahay dad waxay qabaan tafsiil in laga dhigo la yidhaahdo faulaaika hum اlkaafiruun waa marka alxukm bihayri manzila uu kufri yahay faulaaika hum اaalimuun oo markuu yahay muxuu ahaaye dulmigii eh, uu ahaa kabiirada ah marna waxaa weeye marka faasiquunta iyo daalimuunta muslimiintu khuseeya kufriga horena gaaladu khuseeya oo marka fisqun duuna fisq iyo kufrudulmun duuna dulmin wey ka hore laakiin fa ula'ika hum alkaafiruun wa cala alyahuudi wاlnasaara wاlmushrikiin ilaa aakhirih yacni aayadda waa lagu rafaaday nin walbo mxuu ahaaye daahirkeeda ka baxayna waxaad moodaa inuu khaldan yahay waalcilmu cind allah ama nin horo imaama mutaqadim ha noqdo ama mutaakhir ha noqdo ama mucaasir iska wareersan ha noqde aayaddu calaa daahirihaa wey wax taawiilay u baahan tahayna ma jiro marka maxaa muuqata asbaabu nuuulk sababu nusuulka aayaddu ay ku timid buu wadaadku rabaa inuu ku gaabiyo faida kaanat alqisau awalaha aw awaluha waakhiruha fi lyahuudi xumilat calayhim wuxuu oga jeedaa sababu nusuulkeedii baa lagu khaas yeeli oy khaas ku tahay haddii laga bixiyona balaayaa ka dhici weeyo muslimiinta baa la takfiirino a'imat اljawr اulmi walxayf oo dhan baa geesaha loo dhigahaya marka halkaas ayuu maray dhowr qodob ilaa marka toban qodob aan ku gebagabeeyo qadiyadda ama sagaal qodob iyo yaraan taqriiban marka koobaad waxaan leenahay alraajic cinda ahli اlcilmi wاlusuul waxaa weeye annahu laa yajuuzu qasru اlcumuumi calى sababihi waad soo marteen ba ilanta intaa inaad soo sharaxateen oo xertu ka adagta ila tahay lafdiga caamka ee fii kitaabillaahi ku yimid wa fii sunnati muxamedin calayhi الsalaaةu wasalaam ma bannaano clى الراaجح min أqوال أهل العلم وrأي الجمهوuر الأsuuliyiiنa وغayrihim qasru الcumuuم عalى sabaبihi lafdiga caamka sababku ku yimid in lagu xidho oo lagu gaabiyo ma banaano وأن الcibraةa bcumuuم اللفظ la bkhusuuص الsabaب manta soo noqnoqotay saddexda meeloodba ku jirta وman lam yaxkum bma أنزل الlah faأulaaئika hm الظاalimuun وman lam yaxkum bma أنزل الlah faأulaaئika hm الفاasiquun hum الظaalimuun hum اlkaafiruun mantaasi waa manti shardiyada ahayd waana min siyaq اlcumuumi biاlijmac murna taasi male hadihi اlqaacida qaacida marka laga duulahayo waxaa weeyaan ma bannaano in haddaan xataa idiin salinno in aayaduhu ay ku soo degeen sabab khaas ah oo yuhuudiya nasaaro ah ka tegidday kitaabkoodii ka tageen xugun bini aadamna ay qaateen xataa haddaan sallimno waxaan leenahay lafdigu waa acamu min الsabab lafdiga caamkana laguma gaabin karo sababkiisii لأن الcibraة bcumuumi الlafظ la bkhusuuصi الsabب ilaahay waxaa ku filan inuu yidhaahdo وman lam yaxkum min الyahuudi والنasaarى ama اladiina laa yaxkumuuna min أhli الkitaab faulaaئika hm الظaaliman man waa laga wareegay intii warkoodii xumaantoodii laga soo sheekeyo dulmigoodii iyo fisqigoodii iyo shayطaannimadkoodii yaa xugum weyn lagu khatimay aayadaho laysdabageliyey qaacidada labaad waxaa weeye ee meesha ku jirta waxaa waajibhaya xamlu adaliili min alkitaabi wasunna cala الظaahir ila bidaruura ila bidaruura waxaa waajib ah cinda ahli اlcilmi ayadna waa qaacida ijmaaciya tan dambe tan dambe khaasatan ma bannaano waxaa waajiba cafwan in lagu xambaaro daliilka min kitaabin aw sunna calى daahirihi yajibu xamlu اdaliili min alkitaabi wasunnati calى الظaahiri min macnaahu ila bidaruurati mulji'ati lلta'wiil idan ظaahirka marka la firi waa maxay aayad waman lam yaxkum bima anzla اllah min almuslimiina wa min ahli اkitaab wa min hayrihim waman lam yaxkum bima anzla اllah faulaa'ika hum اlfaasiquun min almuslimiina wa min hayrihim waman lam yaxkum bima anzla faulaa'ika hum الظaalimiin min alyahuudi wالnasara wa min hayrihim daahirku waa maxay daahiru nas اlcumuumu walaa daruurata ila takhsiis wax nagu kalifahaya inaan takhsiis aadnana ma jiro ظaahiru qur'aan marka wuxuu caddeeyey in uu yahay alxukmu bغayri ma أnزla الlah kfr muطlq ظaahiru kitaab waa sida وman lam yaxkum bima أnزla الlah faulaaئika hm اlkaafiruun faulaaئika hm الظaalimuun faulaaئika hm اlfaasiquun ayadoo aayadu ay tilmaamahayaan hal qoys ka sheekaynayaan qoys ahlu kitaab oo waaxida usra waaxida min ahli kitaab min bani israa'iil ayaa laga soo sheekeeyey idan tacadad alwaصfu maca itixaadi اlmawصuuf soo sidaa ma aha tacadad alwaصfu alfaasiquun alظaalimuun alkaafiruun maca itixaadi اlmawصuuf dadkii la tilmaamahayey ee laga soo sheekeeyey lagu halqabsanaya yahuudiya nasaaray ahaayeen waa koox waaxida qoom waaxida wey waxaana la siiyey saddex tilmaamood oo kala duwan fisqi baa lagu tilmaamay dulmi baa lagu tilmaamay waxaa laga soo bilaabay kufri fisqina waa lagu khatimay ظaahir اkitaab marka waxaa weeye ana alxukma bغayri ma anzl اllah waa kufr muطlaq qaacidada saddexaad daahirkaasaan baaqi ku ahayna baan u jeedaa ilaa aan helo daliil daahirka naga riixa mana hayno qaacidada saddexaad waxaa weeye ana الشhaarica idaa callaqa اlxukma bcilatin aw biwaصfin fasarfuhu canhu min التأwiil اladii raddahu الslف الصaalix hadi qaacida qaacida muhiima jiddan wey waxaa idiin muuqato oon u jeednaa ana shaarica alxakiim wahuwa allahu subxaanaه wa tacaala callaqa اlkufra wاlظulma wاlfisqa cala tarki اlmujarad waman lam yaxkum bima anzla اllah faxakama bغayrihi wey waman lam yaxkum bima anzla اllah faxakama bغayrihi waman lam yaxkum bima anzla اllah faxakama bغayrihi saddexdaasoo kooxoodba waxaan isku ogyahay hum الظaalimuuna alfaasiquuna alkaafiruun idan kufrigii iyo fisqigii iyo dulmigii hada huwa اlxukm culliqa bimanaaطin aw biwaصfin aw bicilaةi ظaahiraةi wahiya tarku tarku اlxukmi bغayri ma أnزla الlah marka waxaan leenahay الشhaaric الxakiim callaqa اlxukma wahuwa اlkufr wالظulm wاlfisq calى tarki اmujarad calى tarki اlmujarad ictiqade iyo jaxdan iyo hawlahaaso dhan baa meesha ku baaba'ahaya xaggee rabbi ku sheegay jaxdan xaggee rabbi ku sheegay ictiqaadan xaggee rabbi ku sheegay istixlaalan wa takdiiban ma jiro waa musaayada calى kitaab الlah musaayada wastidraag calى الشhaaric الxakiim wey الشhaaric الxakiim callaqa الxukma wahuwa اlkufr wالظulm wاlfisq calى tarki اlmujarad wاlqaacidaة fi اluصuul waxaa weeye ana الشhaarica إda anaaطa الxukma ay callaqa الxukma biwaصفi aw bicilaةi fasarfuhu fasarfuhu can dalika min التأwiil اladii raddahu الslف الصaalix tarki baa ilaahay xukumka ku xidhay iyo ka tegid iyo xukum kale inaad qaadato inaad tirado ay ictiqaadan jaxdan ay cinaadan istikbaaran waibaan howlahaaso dhan waa musaayada calى الشhaaric الxakiim mana banaano ragga qaacidada sidaa u dhiga waxaa ka mid a alimaam isxaaq bn abdaramaan isxaaq bn cabdالraxmaan al shaykh kitaabkiisa alajwab الsamciyaat safxada cafwan toddobaatan iyo saddex alajwab الsamciyaat lilxal اlas'ilaة الraafiyaat ma ismse waafiyaat ma xusuusto waxay magaciisa kitaabka dhammaystiraa lakin alajwab الsamciyaat lixal alas'ila الrawaafiyaat in hayd baan u malaynaya safxada toddobaatan iyo saddexaad baad ka firiirsan hadihi alqaacida alqaacida الraabica usuusha asalka afraad أن الكفر المطلق المجرد من القرائن هو الكفر الأكبر عند أهل العلم كفر haduu ku soo ororo في kitaaب اللaه وفي سuنaة محaمد مجرد من القرائن الصاaرفة waxaa lagu xambaarhayaa الكفر المطلق إلahayna wuxuu yihi ومن لم يحكم مجرد تركi بما أنزل الله فأuلئiكa هم الكافرون كفر مطلق مجرد من القرائن فيجب حمله على الكفر الأكبر haddii kufri la sheego fii kitaab الlah fii sunnati muxamed la sheego oo nabi maxamed fasirin ama daliil kale uusan tusin in loo jeedo kufrigii yaraa waxaynu ku xambaaraynaa on ku fasiraynaa kufriga akbarka ah liannahu waa almacna الsharciyu waa inaga soo maray markaan kitaab اliimaan soo maraynay liabi cubaydna ka soo guurinay can sheikh اislam ibnu taymiya walimaam calaa اddiin ibn caطaar walimaam abu jacfar ibn zubayr athaqafi اlghirnaati wاlxaafid ibn xajar wاlbadr اlcayni yaan kalon ka soo gurinay والأمير السنعاني هذه قاعدة أهل العلم الكفر إذا ورد مجردا من القرائن وإن لgu xمbaaro على الكفر المطلق وقد يحمل على الكفر الأصغر لكن لقرينة لا بد من قرينة قاacida markaad ka duulayso maxaad leedahay